markeeda meeluu ka gala ma laha masaladaada masaa'il daruura weeyo way asaxaysa hadduu salaada ku xirto keligiiba ha ahaadee ma bannaan tahay dadka ataxiyaadka u fadhiista labada lug si isweydaarsi ah si isweydaarsi ah, waxaa u qaatay laba lugoo saab ma dhaafsan karaa mise lugaha gadaal saab ma dhaafsan karaa wey calaa kulli xaal ataxiyaadka sibaa sunnaa in loo fadhiisto haddii aana qofka cudurdaar iyo daruuro haysanin atixiyaadku haddii uu laba atixiyaadkan hore yahayna lugta bidixdaa ku fadhiiso ta midigtaana faraheeda taag oo ciribteeda kor u taag haddii uu atixiyaadkii ugu dambeeyey yahayna lugta bidixdaa xaggaas u bixi dhinaca midig u bixi lugta midigtaana sidii faraha u saaroo ciribteeda taag haddaan ciriiri dadaad dhibayso ayna jirin haddii ayna xaaladdu sidaa ahayn oo ama caafimaad darro tahay ama ciriiri tahayna sidii kuu suuragashaad u fadhiisanee sunnada ugu dhow taasi waa min baabi sunan inaad si kale isaga fadhiisato salaada burin mayso laakiin sunnadii ma waafaqsana nabiga sala allahu alayh alih wasalam wuxuu yidhi shiikhow iiga waran qofkii islaamka caaya gaaladana ammaana xilliga oo dhaha jihaad ma aha xukunkiisu wuxuu noqon waxa waa laba kale masale qofka muslim inuu yahay muslimiintana caayo gaaladana ammaano ma bannaana muslimku wax kastoo uu ceeb leeyahay gaalun baa ka xun dee rabbigiisiiba garan waaye wax ka xun ma laha gaala lamaydan noolaanin gaalka gaalka ah gaalku waa laba gaal miskiina ah. iyo gaalka gaalnimada ku gaamuray ee ku murxay ee xididaystay gaalka gaalnimada ku xididaystay ee ku murxay maydaan la noolaanin gaaladan afrikaad arkaysaan markaad gaaladan kale u fiiriso nimankan waa tolbadhi gaalnimadoodu waa gaalo miskiina ah inta wada badan laakiin gaalka cad markaad la noolaato unbaad ogaan gaal wuxuu yahay haddii aad axdi dhahdo wax ka ballan fur badan ma jiro haddaad khiyaamo tahdo wax ka khaa'isan oo ka tuugsan ifka laguma arag idinku waxaad u haysataan waxaa weeye ballankan ballan ingiriis baa wuqudhi wuxuu ku leeyahay gaalada caddaankaa ah waxma khayaanaan ifka ilaahaynimo ka tuugaysan oo ka khaainsan kuma abuurin markaasaa idin leeyahay dhowr iyo toban sana toban sano waxna baan ku dhex noolaa si fiican baanu aqaana derisna waa la noqday dariiq iyo jidadna waa la maray in badanoo kala duwan niman haddana gaalnimadu lafta iyo dhuuxa iyo cadaawadda kaga jirta ma fidi kartaan kuwan afrikaanka soomadan arag intooda badan gaalnimadoodu mabaqono ma fogaba waxaa isleedahay gaalnimadiisu gaalnimo xidido waaweyn laba ma ahana hadii xoogay dacwo lagu dadaalo dadku ba iska wada islaami marka gaal sidaasu xun in la ammaano oo ummadda ilaahay abuuray ugu akhlaaq xun oo ugu tuugsan oo ugu been badan oo ugu dhaqan xun dhaqamadooda qolaa waxaan ku idhi daradaa u tegey ma sheekaysanayna waxaan ku idhi dhaqankiinna caadadiinna ma caadada dhaqanka ugu xun ee leediin muxuu yahay markaasuu wuxuu yihi waa xan markaas waaa xantiina halka ugu xun xagay gaarsiisan tahay wuxuu yidhi haddii meel la isugu yimaado dadka qofkii kaca unbaa laga hadlaa masaguna markuu dalka ka horkaco uu og yahay markuu saa irid uga baxay saguna la xaman saa darteed haddii lagu xanta aadan hataan rabaa in xanta aanan rabin oo ninka ugu dambeeye meesha ka soo kaca aan noqda ka waran <laughs> ma dhici karta waayo labada ugu dambaysa markay kala kacaan midmid kaloo xaman buud sheekadii baan dabagalay dhima waxaa arkay soomaaliya dhalinyaro oo shirkad ka shaqeeya baan waraysta barinta iisoo ninka shirkadda dhan madaxa ka ah goortaad shaqada ka baxdo aad ribood geyseed tiraahda aniga waktigayga waa i dhammaadeed saxiixdee waan baxay dhahdo okay uu yidhahdee kuu qoslee ku salaamo iridda markaad ka baxda gacantu saa dabada kaaga dhig <laughs> oo markaad saadaa usoo jiirayso isagoo adiga kugu maqan baan soo jiirayna walidaalika ingiriiska waa uu meelaha xukumi jiray baa layihi jarman baa kaa qabsaday <laughs> muxuu ugu tegi bay tihi naagtii victoria haysan jirtay xan iyo xaar ay baa yaallay tihi meeshaas xan iyo xaar ay baa yaalle waxaa kaloo isugu tegayaaba joogay tihi muxuu ka qabsan hadda waxaan uga jeedaa inaa idhaahdo gaal sidaasa ammaantiisu iyo muslim caydiisu diin xumo wey marka qofka hadduusan cudurdaar yeelanin inuu muslimiintana wadar u caayo gaalana wadar u ammaanaa si guud u ammaanaayey kelimatu kufrin weeye jihaad ma jiro xilligan jihaad ma jiro masaladaasd waa masalo noqon karta jusiyaadkeeda qaarkeed masale uu qofku wej sharciga ah isu tusi kara way noqon kartaa inuu xaalad mucayana iyo waqti mucayana uu yidhaahdo wixii dagaalka socda iyo shuruuduljihaad ma dhammaystiranin waa masalo fiqhi oo niqaashkeeda iyo xiwaarkeeda u baahan weeye waana masalo dadku ay isku qaban karaano aragtida qofkuna ay qaldami karto masaladana masalada horoo kaleeto lamid maaha laakiin hadduu yidhaahdo diinta jihaad ka mid maaha waa gaaloobaya labaha la kala qaado marka jihaad ma jiro oo diinta ka mid maaha ama waa la nasakhay warka qaadiyaaniyadu meelaha bangaani ay la fadhihaan oo kaleeto hadduu yahay ninkaas waa nin diin kaliya qaadiyaaniyo galay wey laakiin masaladu hadday tahay waxyaabaha hadda saa u jire saa u dhacaya shuruudii jihaadka ma dhammaystiranin waa nadar fiqhiho in laga niqaashoo laga dooda u baahan qofku wuxuu ku sareeyey iyo wujudu nadarkiisa sharcigaa ah in la maqlo la dhegeystana u baahan sheekh ka waran qofkii sidee sidee qays oo kala jecel u dhinto ma ahlu naar baa mise waa ahlu ninkii jacayl uu dilo wey masaladan waxaa wey waxay ku saraysan tahay ninkii jacayl u dhinta waa shahiid bay qaar dhaheen waxayna ku saleeyeen xadiid aada u daciifaho man man man man cashiqa facafa ninkii intuu jacayl aada u qabto is-ilaaliyeen xaaraan ku dhicine sidaa ku dhintaay shahiid weeye xadiid aha jiro ah daciifo marka jacaylku qofku hadba damiirkiisa iimaan iyo qadarka ilaahay iqaduu ku qabo wixii ilaahay u qadaray inuusan waayeynin hadba kalsooniduu ku qabo baa qalbigiisu waxa uu jeclaadiya waxa uu naco ay in inta badan noloshiisa saamayn ku yeeshaan waxyaabaha haddaba jacaylka ragga iyo dumarka isjeclaanaya way dhici kartaa waa wax abiiciya wax abiiciya wey nin reerahoodii uga go-ay gabadhuu jecel yahay waa jirta gabdho reerahoodii uga go-ay nabay jecel yihiin baa jira xilligii nabigana dagaaladii la gelayey nin dee lasoo qabtay hala dilo la yidhi uu yidhi dilitaanka diyaar baanu ahaye bal hebla mar un indhaha ii saaraa jira <laughs> oo markii la tusay iyadiina ay aragtay way isjeclaayeene isagii markii la dilayba iyadiina haqday tiri bay dhibatay marka qisooyinkaas wadato way jiraan wax abiici adaan ah ku beeran way laakiin iimaanka iyo qadarka iyo qadaha rumayntiisu wax badan bay ka fudaysaysaa sheekhow dahab dayn ma lagu bixin karaa maya dahab midka lacag iyo midka alaab ahba dayn kuma baxo baaburiba weeye dahab iyo lacag haddii lagu kala gadanayo yadan biyadin weeye laakiin alaaba iyo dhar haddaad dhaafsanaysaay dayn wuu geli karaayoo dhib ma leh hadduu qofku rabo hadduu qofku isagoo ka baqayo in ay qabato qofku haddii uu xabad isku dhufto isagoo ka baqaya in ay qabtaan cadowga gaalada diinta diinta maxay ka qabtaa qofku haddii uu ka baqayo diintiisa in laga fitneeyo ama xog iyo sir badan oo muslimiinta uu u haya oo muslimiinta dhib ka soo gaari in laga soo saaro irbad lagu dhuftay iyo dawo la siiyey waa waxay culimmadu hore uga hadleenoo jazaa'ir ama algeria markay faransiiska la dagaalamayeen bay su-aashaas soo weydiiyeen muftigii hore sacuudiga maxamed ibn ibraahim aale sheikh ba hal sharanga la yidhaahdaa la siiyaabaa la yidhah qofku erbad ahaan mise la cabo qofkii mana miyirbeenaya waxna ma qarin karo oon daldalmi wax allaalay wuxuu ogaa mararka qaarkood waxaa dhici nin madaxoo mas-uula in la qabto oo kaydkii iyo xiriirkii iyo dadkii meesha magaalada ugu dhex jiray iyo xogtii oo dhan haya waxay yidhahdeen kollaba isaga horta waa la dili dil baa u qoran laakiin intaan la dilin baa xog badan laga dhicin ninkaa ma isdili karaa ama mujaahidiintu qof intay u diraan ma toogan karaan baa la yidhi markaasuu yidhi haa marba hadduu dhimanayo wuu isdili karaa masaladaa majmuucu fataawadiisa ayay ku taallaa taasoo kale hadday tahay waa wax loo qiildayi kara wey salaan kadib sheekh waxaan rabaa inaad ii kala caddayso sunni iyo sheeco waxay micno kala xambaarsan yihiin oo masalo dheeroon dhow iyo toban muxaadaraan ka qabtaye silsilad dheer baan ka duubtay ibni aadan iyo udohoraan u malaynayaa masaladaa silsilad dheer baan waa dhoweyta ka hadlay iyo shiico iyo sunnada waxaan halkan kusoo koobi kara ma ahane laakiin warka murtidiisa haddaad rabto shiico iyo sunno waa laba kala diinood isku diin ma aha shiicada intooda badanna muslin ma aha haweenkooduna xalaal maaha hilibkooduna xalaal maaha muslin ahlu tawxiid iyo ahlulqiblana maaha intooda badan gaar ahaan kuwan itnaa cashariyade iraan iyo ciraaq iyo xisbullah iyo haysta warkan nuxurkiisa haddaan rabto ahlutawxiid iyo ahlulqibla midna maaha muslimna maaha warka hadfaahfaahsan haddaan rabtana oo cadaymihii sii watana dee silsiladaa dheer baan cadaymihii ku wada cadeeyey iyadoo u doona qur-aankana ma aaminsana hadday u aaminsan ku dhahaadna wax taqaya la yihahdo ilaahay lagu caabuday been laguu sheegaa usuusha imaankooda ka mida ah. nin qur-aankaan aaminsane waa iska garan kartaa marka hooyaday adeerkeed aabbaheed la dhashay xaaskiisa aniga oo rag ah maxram ma u noqon karaa maya adeerka hooyada aabbaheed la dhashae walaalka xaaskiisa aadan maxram u noqon karin sababtoo ah qof kasta oo dumara oo xarigga ku xiran hadda hadday kala baxaan aada guursan karto maxram sharcan uma noqon kartid dumaraad aad maxram u noqon karto waa dumaraan aslan baabadan guurkooda ku bannaanayn xaaska walaalka hadduu ka dhinta waa guursan kartaa ama kala tagaan hooyada adeerkeed iyo abtigeed iyo xataa hooyada walaalkeed xaasku ka dhinta aad guursan kartaa sida aabbaha walaalkii xaasku ka dhinta aad u guursan karta adeerka xaasku ka dhinta waa dumaali kartaa sooma hooyada adeerkeedna waa aabbaha adeerkii oo kaleeto wey marka kuwaasoo kaleeto wax maxaarima tihiin diinta maxay ka qabtaa in meelo ganacsi magaca alle loogu yeedho sida kariim raxiim raxmaan maalik quduus qudus hotel quduus haddii la yihahdo w hotel iyo wixii lamida nabiga magacyaeda ilaahay yaan la ihaanaysanino waxyaaba hadhow markii wax ka sheegta ninkii ninbaa meeshii ganacsigeeda wax ka sheegan yuu ka calaacalay hadhow kuwan quduus weyna dhibe budhi sooma nio raxmaankan jinni waa laysku dhacaa weligaa raxmaan haag marin marka magacyada ilaahay naga waxyaabaa usoo jedina ka daaya sheekhu waxaad noo sheegtaa salaadaha lagu tukado xaramka iyo salaadaha lagu tukado masaajidyada kale maxay darajo isdheer yihiin boqol kunoo salaadood ood bannaanka ku tukatay waxaa la ajir ah hal salaadood xaramka ku tukatay maka kun salaadood ood banaanka ku tukatayna waxaa laa jira ah, hal salaadood masaajidka nabiga ku tukatay sala allahu calayh wasalam qof dhintay wadnihiisa iyo beerkiisa qof nool miyuu isticmaali karaa mana la iibin karaa amaa iibinta maya xubnaha bini aadamku milki ma galaan cid intay milkido iyaduu sii iibin kartana ma jirto qof hadduu dhintay qof kale ma lagu badbaadin karaa walow masalo muran ka jira tahay asaxiixu nacam qofkan hadduu dhintay qof kale noloshii in la badbaadiyo ay tahay hadday wax ka tari karaan way bannaan tahay masalatu tashriix iyo ziraacat alacdaa oo kutub badan laga qoray nadawaad badanna laga sameeyey weeye masalada kutubteeda faahfaahinta qadaaya fiqiya طibiya mucaasira iyo ka doon miyay banaan tahay in la yidhaahdo qof aan aabbaha ahayn aabbo hooyadase ma u banaan tahay ninka qabo inay aabbo dheha tiraahdo xumaan ay u qabto ninkii hore furay dartii aabba ma dhihi kartaa masalatu acraaf curfi weeye hadday min baabi ixtiraam tahay qof waayeelood qaraaba tihiin oo adeerya kugu aadan oo adeerkaa maaha adeerka aabba in la dhihi kara naska qur-aankaa sheegay oo adeerya aa kugu aadan aabba in lagu ixtiraamaay hadday curfigu min baabi alixtiraam tahay waxaan rajaynayaa ahaan inayn dhib lahayn hooyaduuse aabbaheed intay ka goysay ilmihii ilmihii aabbihii dhalay mid kale inay ku raaligelisaa ay diin ahaan ma banaana hooyada ma banaan saas suunka haddeer dhexda lagu xirto ma la mid yahay kii gaalada dimiga lagu aqoonsan jiray maya suuga dhacda la ciisinayo zinaarkii zinaarkii ma yahay maya maya waa dharka labiska xirashadiisuna asalka acraafta caadadu wixii aan gaal khaas u ahayn waa iska bannaan yahay haddii laakiin dadka xunxun lagu yaqaanuun ha xiranin oo dhexda ugu dhuuqsada hadday ka dhigan tahay waa ciyaal suuq ma bannaana curfiga hadday ka dhigan tahay ma bannaana hadday iska caadi tahayna way bannaan tahay haddii xawaalada laguu soo dhigo doolar ma ku qaadan karta karaa shilin kenya haa laakiin maalintaa sarifkeeda inaad ku heshiisaan wey adigu doolar baad ku leedahay hadday shilin kenya ku siinayaan sarifkiisa waad qaadan kartaa inay soo qaadaan iyagu muu bannaan tahay iyagoon doolar bixinayn masalo kale wey taamaadan i weydiinin sheekh waxaan ku sheekh waxaan ku warsaday gaalada dhexdeeda ma waxay kala leedahay xor iyo addoon dhexdoodaa xukunka sharciga ahaa xukunka sharciga xor iyo addoon bay kala yeelan kartaa addoonkii gaalka ahaa ee ninka muslimka a ah lahaana gaal kale waa ka iibsan karaa sida gaadiidkii alaabta loo kala iibsan karo xukunka sharciga hadday dimbiyiin ku dhex nool yihiin haddii kalena anaga unoo taalla maaha waa xarbiye yihiin qof islaam ah gaala ma loo dhiibi karaa iyadoo la dili la daliilsanayo heshiiskii xudaybiya ee nabiga sal allahu calayhi wasalam uu la galay kufaaru quraysh dee daliilkeedii adaaba sheegay soo maaha masalada dhiibitaanku hadday cuhuud saabiqa jirto dhiibitaankana danta iyo maslaxada muslimiinta ay ku jirto anu qisadii xudaybiya iyo raggii maka madiine tegay ee la soo celiyey laftooda heshiiska iyagoo la fulinayo daliil nasakhay anigu maarag marka laba hayno kala saara nimanyo waxna waa wixii qadaaya sharciya ah oo zamankeeda iyo waktigeeda iyo dadkii ahalka nadarka maslaxadeeda u ahaa ay qiimaynayaan waxna waa muslim iibsi iyo muslim laga beec mushtara waa kala laba waxaa kaloo kala laba ah xukunka sharcigu qadaayaadka uu tixgeliyo iyo adiga qiirada ku haysana kala laba wey qiiradu way fiican tahay laakiin qawaacidda sharcigaa mar walba ka xoog badan nabigu calayi salaam xudeybiya wuxuu la galay heshiisa qofkii idinka soo carara muslimba ha noqdee waanu idiin soo celin qofkii annaga naga soo carara muslimba ha noqdo idiin soo galae waxbaa noo soo celinina heshiiskii oo socda hadalkii laysku waafaqay laakiin aan la qorin qoraalkii dhammaanin baa ninkii heshiiska muslimiinta la garaye abuu suhayl ahaa suhayl ibnu camrin ahaa wiilkiisii abujandaloo soo fakaday oo muslim ahaayoo xargihii jiidanaya baa muslimiinta isku soo dhextuuray markaasuu wuxuu yidhi ha heshiiskeenii wiilkanaa kow kaa soo celiye nabigu wuxuu yidhi heshiiska maynan dhammaynin weli markuu heshiiska dhammaaday kadib weeye ma jirtu yidhi waraaqahan oo kala laaba xaaladii markii adkaatee la kari waayey nabigu wuu celiyey ninkii waa cabaado wuxuu warnamayaho meesha waa laygu dhibay oo waa la ixirxiray oo xaggaa iga lalmaday oo gaalaan ka soo baxsaday oo idinkaan maceen idin biday miyaad idhiibaysaan i celinaysaan ilaahay faraj buu u furay iska socaa la yidhi ninkii waa la dhiibay maalinkii dambe waa soo fakaday markuu soo fakaday buu madiine yimid rag baa laga soo dabadiray waxaa la yidhi heshiiskeenii ninkii soo celi labadii nin buu ku soo daray nabig alay slam celiyu yihi kaxayd waa la soo dhiibay mar labaad soo maa dhexda markay marayaan buu isnagu iska ogolaaday wuu isu daadiyey dhexda markay marayaan buu wuxuu mid ku yidhi iyagoo midna jiifo midna waxoogaa la sheekaysanayo wuxuu walahi seeftaada qurux badana wallahi seef khatar wayaan malay <laughs> waan tijaabiyey buui nin barsaadhehwel arke waa u dhiibay qoortu jaray kii kale markuu arkay orod madiina u dhaweedeysa soo dhigay kana ka daba yimid nabigu masaajka fadhiya baa nin cararaa ah soo galay wuxuu war ninka waa lasoo wallaahi saaxiibkii waa la dilay ana waa la soo qaynaya ninkii oo seeftii wataa soo gala rasuulka ilaahay ballankiina waad fulisay ana waa iga soo daayey buui nabigu tilmaam buu siiyey alayh slat slaam hadal sarbeeba buu ku hadlay isaguna waa fahmay sarbeebtii dan iyo maslaxo badan baana ka dhalatay wuxuu ihi weyla ummihi musciru xarbin low kaana lahu taanin low kaana lahu rijaalu hooyadii ha weydee nin dagaal hurin kara wee yidhi haddii wilyad heli lahaa hadalkaas wuxuu ka fahmay nabigu mab ma rabo diyaaru maaha inuu iyaga sii dhex joogo laakiin wuxuu u tilmaamay intuu rag raadsano oo duurka galo nimankan muujidadka istaaga iska celiyo meel madiine ka baxsan ninkii waa baxay meel xeebuu iska aaday ragga ruuxa xaabiisaah ee xirxirnaa baa xogtii maqlay halhal baa loo soo fakaday madiinaba lama soo aadinaya ninkii la wadaaday ilaa ciidan dhan ay noqdeen nimankii quraysh ahaa way soo kaaji waayeen nimankani jidadgooyun bay u istaageen labadii meel martaba way ilaalaysana kuwii xoog badanna way isaga leexan kuwa kalena cagtu may marin kan dil kuwan dhac kan dil kuwan dhac kuwan la kaadii markay ku dhegtay bay waraaq soo qoreen warhana kama rabno hana noo soo celinin niyow haddaadilaahay haddaad taqaano nimankaan laga qabanayo xana bay yidhaaheen tilmaantii nabiga ahayd waila ummihi musciru xarbin low kaana lahu aani nin labaad hadduu heli lahaa nin dagaal keligiis aasaasi kara wey maanaa nin keligii furin dagaal aasaasi kara waa yahay haddaba kala heli lahaa haddaba nabigu casal labadaa arimood cumar baa arinta aada uga xanaaqay markaan idin leeyahay qaacidada sharciga iyo qiiradu waa kala laba heshiiska markuu nabigu galay cumar baa isayn waay nabigu u tegey wuxuu ihi soo anagu xaqa kuma taagin kaasuu yidhi ha soo iyagu kuma taagna baail ha annaga diinta iyada dulliga maxaan u aqbalaynaa bu dulligan maxaan u aqbalaynaa maka waa tegaysaa sonamaa dhihin ha maxaan dulligan u aqbalaynaa markaas waxaan rasuulka ilaahay baana waxaan xaq ahayna ma ihaahdo sanadkan waa tegi miyaan ku maya waa tegi doontaa buur cumar intii way qancin weyday wuu soo tegey abubakar buu yimid abubakar soo anagu xaqa kuma taagnin haa soo iyadoo baail kuma taagna haa nabigu soo inama dhihin waan tegaynaa haa seen dulligan heshiiskan dulliga dadka dadkaaga dhiib koliga lagu soo dhiibanu joonaynaa marka meeshana ka noqoa markaasuu wuxuu waa rasuulka ilahi ilahina caasii maayo sanadkana tegiisagu kumuusan dhihine tegid kuma dhihin w eh, sidan ay tahay qaado ilaahay heshiiskii sidaas ahaa wuxuu ku magacaabay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina faa'iida aada u badan baa ka dhalatay marka kiirada iyo adigu waxaa dulliyo xoogay u aragtiyo wixii qaacido sharciga mararka qaarkood ay xukumaysaa waa kala laba marka horta arrintaas ogow cumar radi allahu canhu arrintii uu sameeyey iyo kiiradii iyo xanaaqii aggiyo xagga u tegey darteed baan in badan sadaqa ilaahay dartii ula baxeen iga dhaafa buu leeh dhexda marka lasoo maray baa nabigu yidhi suurad baa soo degtay waxaa lagu yidhi waxyi baa kusoo degaya nabigi cumar wuu isgalluubay wuu baxay u fogaaday wuxuu yidhi waxyiga soo degaya tabaadun baa lagaa hadlayaa naxiyaa tabaysay ninka waa isku moogta uu nixi markii suuraddii soo degtay kadib buu nabigu yidhi ayna cumaro iigu yaala ninkii cararayey waa lagu yeeri baa layidhi bas markaa waxaa weeye waxaa kusoo tagtay qur-aan baa kugu soo degayo adiga maanta ay kuu dhammaatay musir suuraddanaa lagu dul akhriyay innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika muslimiintu sanadka xudaybiya sanadkii lixaad buu ahaa sanadkii sideedaad laba sano kadib jasiiraddu muslim bay u badnayd heshiisunbayba u baahnaayeen muslimiintu ay meel kasta nabad ku maraanoo dacwada ku fidiyaan taasuu nabigu arkayo u muuqatay calayhi salaatu wasalaam waa kii dee qabaailka o dhan soo wafdiyeeyeene carabina qorayshna waxay ogolaatay muslimiintu dad jira inay yihiin awooday ka cabsanayaanna yihiinoo intay maka dul yimaadeen bay qorayshidii madiine ku doonan jirtay bedel bay maka waxay ku aqbashay heshiis heshiiska qodobada ay doonayeen waa qabsato laakiin quwa dul timid oyna la dagaalami waayeenay heshiis ka ogolaadeen carabi waxay tidhi yo walla nimanka hadda waay ku yagay ku socotaayo gurigeeda duloodkiisunba heshiisya lagu gelayaan waa la soo durdegi heshiis baa rabnaada lagaga siiye nimankii badar tegi jiray madiina soo qabqabanay la dhihi jiray adduunku waa isbedelay quwad ka awood roon oo duleedkooda timaada heshiis la geli carabtii xaggaa loo tartamay adna aggaa ku beeri adna aggaa ku beeri adna agga muslimiinta aggooda loo tartamay marka mararka qaarkood qiirada sida aad u aragto inaad ka yar xumaataan laga yaabaa xukunka sharciga aadan dhuuxa sharcigu uu hiigsanayo aadan fahmin markaanu daliilkaas daliil ka dambeeyooo nasakhay inta aan garanayo ma garanayo haddii nin garanayo uu jirana de waad inoo sheegaysaan hadday iibsiya ka ganacsigii waloodiyadii ashaala tahayna dee iska celiya ma banaane muxuu yahay xayawaanka la dhaho caradiga ibnu awa guduudana ma taqaanaa ibnu ah waa gududana wey ma xalaalbaa mise xaaraam haddii la yidhaahdo kuwa micida ku xoogeysta wax ku duluu ka mid yahay bakaan idin lahaa ibnu ahwaagu waa midka dhiigga keliya nuuga weli maarag anuu soo hilib cunay intaan raacay soomaaliya ama geeska africa ma laga helaa haddaan gududana ku heriy in laga hela waad garatay sooma ma xalaal baa mise waa xaaraan masaa'ilka nisaace sida dawaacadii xukunkeediiyo buu qabaayo cinda shaaficiyati waa xalaal sheekhow sharcigu muxuu ka qabaa laba qof oo ajnabi kale ah inay iskugu dacwoodaan waan isqabnaa iyaga oo aan isqabin markaas haddii xaaraan beena tahay waad og tahay ma wax kalead iga sii weydiinaysaa oo dan kale aad ka leedahay ma la dhigi karaa dhulka sida masjidka oo kale kitaab aan ahayn qur-aan sida axaadiidta naxwaha oo kaleeto kitaabka cilmiga ee diinigiihi in la ixtiraamuu mudan yahay ixtiraamka qaacidadiisuna curfiga iyo dhaqanka weeye haddii goobta iyo zamanka aad dadka la nooshahay meeshaa dhigitaankeedu ixtiraam darro ay u arkaan ma bannaan inaad dhigto haddaynan u arkin ixtiraam darro ay caadi tahayna waad dhigi kartaa wixii waa curfiga loo celinayaa wixii ixtiraamaya waxaan ixtiraam ahayn afarta madhab siday ku bilowdeen inoo sheeg oo masalo dheer ee munaasabo kale inay timaadaa laga yaabaa waxna waxaan ka soo sheegay kitaabka safiinaha markaan fiqigan bilaabayey baan muqadimaad waxaan ka soo sheegay haddaada salaada waktigeedii dheeraaday halkana koox baa sheekay laaban wuxuu leeyahay ka waran haddii aan ducaysto salaada kadib khaasatan salaada waajibka ah akhya way bannaan tahay salaada kadib inaad ducaysatana awqaadda ducada la aqbalay ka mid tahay adkaarta la akhriyana qaybo badan oo ka mida ah duco weeye xadiidka imaamu nasaa-i warinaya asaxay riwaayadiisa min xadiidi abi muusa awqaada ducada la aqbalo nabigu waxaa ka mid ahay inuu sheegay waduburu salawaati almaktuubaat salaadaha faradkaa gadaashooda waxoogay eh, tafsiirka ibnulqayim isku dayana fii zaadi ilmacaadna waxoogay tafsiir sawaaba ma aha digaagga haddii surka looga gooyo gacmaha oo la maroojiyo munkhariqatu wey tii la ciijiyey kama duwana ma anhara daba wixii aflehe daadiyaa la yidhi ciijintii xoog loo jiida way xaraan wey ma banaana qofkan waa laba su-aalood marar badan waxaa sheegtay ahlu kitaab waa kuwee ahlu kitaabka maxayna nooga duwan yihiin kenyaanka aan la nool ma leeyihiin ahlu kitaab kenyaanku way leeyihiin waxayna nagaga duwan yihiin ahlu kitaabku waa nimanka diintii nabi muuse haysta baan haysanaa leh iyo nimanka diintii nabi ciiseaan haysanaa lehe yuhuudda iyo kristiyaanka way ama catholic ha noqdo ama qoladii kale brotestant ha noqdo kudooniba ha noqdee labadaa qolo baa ahlu kitaab la yidhaahdaa intay mabda'a muujisanayaan inay haystaan sheeganayaanna xukma ahlilkitaab bay qaadanayaan ama kenyaan ha noqdaan ama tanzaniyaan ha noqdaan ama ugandis ha noqdaan ama soomaali haddii la helo aan islaamnimo soo marin ha noqdaan min islaam soo mara ahlilkitaab ma noqon kare waxaa jira gabar muslimad ah oo joogta wadamada qurbaha gabadhii nin ayaa soo doontay waxaana uu ka soo doontay hooyadeed maadaama gabadha aabbaheed aysan aqoon meel uu ku sugan yahay gabadha ku sugan yahay oo maba taqaan heer adeerkeed marka markii dambe arrintaa waxaa ay tagtay in gabadha abtiyaasheed loo yeero oo iyagu qaadeen qaadeen wilaayadii wilaayadii gabadha laba doodiina saas qadka teleefonka la iskaga xidhay marka sheekh maxay diinta islaamka ka qabtaa meherkaas maxaa la samayn maxaana haddii aanan dib loo soo celin gabadhan inay aabba leedahay iyo in kale horta horta ree adeer inay leedahay iyo in kale yimaadan sheegin waxaaba dhici karta waxa looga qarinayo inayna ree adeer balahayn baa dhici karta laba labada way ku dhici kartaa si qalada inay ku timid way ku dhici kartaa in meel laga soo qaaday oo laga qarinayana way dhici kartaa sooma oo tanna hooyadeed ay u haysato kanna aabbaheed u haysato oo aabbaheed iyo hooyahooda midna ayna ahayn dhacdooyinkaana marar badan baan baa arkay anugu meel kastoo magaalo kastoo dadku joogaanna tan haddii laga raadiyo waa laga heli aan joogno tan aan joogno haddii laga raadiyo waa laga heli in laga baqaya ilmihii markuu yaraa looma sheegine hadday weyntahay looma sheegi karaa calaa kulli xaal gabadhu haddii adeer aynan lahaynba ama meel loo doonaba ay run tahay oo la waayey ay run tahay waayo intaan ogahay inta ugu badan sheekooyinkan been wey hadday jiraan waxyaaba badaanan dabagalayna oo qurbaha marka la jooga anuu dabagal ku sameeyeyna intay shalay aabbaheed iyo adeerkeed lacag u dirto bay maanta kudhihi meelu jiri ma aqaan haddii dadkii la heli karana iyagaa wilaayada leh haddii la waayana alkhaalu waariu man laa waaria lahu xadiidkaa xasanka ah baa ugu dhowoon raacinaynaa meeshaan hade qadaa iyo imaam iyo sultaan u celinana meeshaa ma jiro qolyaha masaajida iyo maraakista iyo sultaan iska yeelyeelkaa maahane udhaxaysa sajdatay sahw wax dikrigay gaar tahay oon arkay oo sugan ma laha inta waan soo koobkoobi marka daqiiqado aan waktigiina idinka qaado waxaan ku weydiinayaa qofkii rasuulka caayo isagoo gaal ah kadibna soo islaamo xukunkiisa waa maxay islaamkiisa waa la aqbalayaa qofka muslimkaan la aqbalaynine gaalka islaamkiisa waa la aqbali in badanoo nabiga cayday calayhi salaatu wasalaam oo soo islaamay baa jira oo markii dambe soo wanaagsanaaday waxaa ka mid ah abu cubaydata min xaari ibn cabdilmualib baa ka mid ahaa ninkii ibni sarxi baa ka mid ahaa cusmaan uu keeni jiray marka ninku gaal hadduu yahay waa la aqbalaya laakiin muslin hadduu ahaa isagu dil mooye wax kala ma laha wadaad ba ha hadduu rabe waxyaalaha dumarku isku caddeeyaan ma laga ganacsan karaa maya lagama ganacsan karo ganacsigoodu xaaraan weeye caddayntu tan midabka badashe aan u fahmay haddii ay tahay wey hadday kareem kareemtan dhalaalinaysa tahay dhib ma laha waxyaabahan laba labadaba loolama ganacsan karo mid waa maado musuq maasuq wey maado musuq maasuqo la isku siroo dadka lagu khiyaamo wey markaasaa waxay la yihi mahmahdeenna waxay noqotay doqon iyo digsi dabadii baa madow ma maqasheen doqon iyo habeen baa madowna waa la dhahaa baa la yihi tani markii u horreysa fershankaas ay soo gaaray marka qofkii daxu waxaan u samaynayo horta abuurkii ilaahay iyo qismadii ilaahay buu ku raali noqon laayahay marka labaadi dad buu indhasaraxaadinayaa oo khiyaamayaa marka saddexaad intaa waxaa dheer dararkeedu caafimaad ay leedahay baa waddamadii caafimaadku uu maamulkii awoodda ku lahaa laga wada mamnuucay internetyada haddaad gashaan websaydyada waxaad ugu tegaysaan intaasoo gabdhoodoo soomaaliyeed oo marsan jirtay oo jirkooda uu googooy baad ugu tegaysaan daawacadaysada websayada inta cilmi baarista ee soomaalida laftooda sawiro badan iyo riboodyo badan baa ku jira gobnuhuna markay saa isu mariyaan marar badan noocyo badan oo ka mida ah kuleylka qoraxda iyo kulka iyo elaysyada iftiinkaa ah ee ku dhacaya jirkooda uma adkaysan karaan kolba buxuud badanoo laga qoray baa jirtee dunida caafimaadaan looga mamnuucay saddexdaa dartood sina uma banaano taan u fahmay hadday tahay wey ninkii hidibka iyo lafaha googooya kadibna qaybiya wanqalka maxay tahay xalay baad maqneeda cashirkii xalay ku noqon quraantadu hadday guriga kuu soo gasho oo ay cuntada iyo weelashaba kaa gasho ma sumayn karaa sida gaas ku shuboo kaleeto inta aadan wada sumaynin amaaan wada laynin aada sharkeeda si kasta kala ku zuulin karta kuma banaana laakiin haddii uu dararkeedu taca mutacaddi noqdo si kalood ku zuulisana aada weydaaye de wixii dararka zuulintiisa sharcan way bannaan tahay laakiin aad iska maagta amaad wax kale ku zuulin karaan baan la ogolayn sheekhow dharkayga duugga oo aan nacay laakiin weli nacfiga leh ma sadaqaysan karaa ha sadaqaysan kartaa laakiin sadaqadaada dharkii sida keliya noqonile kuwo cusub inaad soo gadoo ku dartaa fiican lakiin haddaad sadaqaysato way ka ansixi kuwii cusbaayeed jeclaydna lan tanaawul birra xataa tunfiqu mimaa tuxibuuna awey kuwaad nacday keliya inaad bixisaa way ka ansixi laakiin walaa tayamumu lkhabiia baad iska ahaan dharka cusub oo aan dukaanka ka soo gatay ma in aan daahiriyaa maya sidiisa haddaad adigu nijaaso ku dhacday ku ogeyn intaa xirata waa ku tukan kartaa dhib maleh sheekhu salaad subax ayaa dhibtay ee talo isii duaa lagu yaqaana ka cabsoo macaasida iska daa amarkii nabigana fuli salaad subaxay kuu fududaan nabig alay slam nahaa caninm cishaha markuu ka hadlayay nahaa cani nawmi qablahaa walxadiidi bacdaha cishaha kadib in la cawaysimo waa diiday salaad subax darteed baa loo lahaa cishahaaga markaad tukato horey ka seexo iyadaaba hurdadu kaa dhamaan xilliga adaanka marka la gaaray laakiin caawa dhan haddaad soo jeedo xilli salaadu soo dhowdahay seexatahay haddii lugta lagu jiida xataa lagu kari maayo aadaabtan amarka nabiga fuli nahaa can inowmi qablaha walxadiidi bacdaha arrintaa tijaabiya goortaad caawa cishaha marka la tukado saddex saac iyo bal afar saac bay iska seexato markii toban saac kow iyo toban saac la gaaro ama shanta subaxnimo tobanka fiidnimada aad seexatay imi saac baad jifti toddoba saacadood baad jifti shanta hadaad kacayso salaadii subax aadaankeediina labaatan daqiiqa kasakasii laaban iyo dhowr iyo shan iyo toban daqiiqo kaloo lasii sugayay dhowr iyo soddon daqiiqaa kuu laaban intaad weysaysatood kacda salaadda waad ka gaadhaa sooma adoo toddoba saacadood oo isku xiga jiifay laakiin waxaad rabtaan hadda cishaha kadib inaad fooftaan oo warwarar soo daawato cajalado soo dhegaysato fadhi kudirir soo gasho kadib telefishan waxoogay daawato reeraha la sheekaysto war waa imisa waa shan saac weli lama gaarin hayeyga wada todoba saac waa lix saac haani wakti waa soo dhawaaday ad lix saac iyo bar baan seexdaa ama kowdaabay igu horreysa hurdo saddex saacadoodaan jiirtay dhowr labaatan saacadoodna waa soo jeeday aadaabta haddaad ilaalisaan salaada subax insha allahu tacaala way idiin fududaan warda wixii haystay inuu islaamka caayo masalada islaamka caydiisa waan soo maray oo horaan uga soo hadlay shiikoo waxaan rabaa inaan wax ka ogaado xaaskayga naaskeeda ma dhuuqi karaa qaar laga xishoodaa jira qur-aanka iyo sunnadu waxayna bareen ereyga aada gudbinayseed ku hadlayso erey hufan inuu noqdo ilahi wuxu uhi laa taquuluu raacinaa waquul undurnaa nabiguna wuxuu uhi laa yaquul axadukum khabusat nafsii walaakin liyaqula qisat macnahaan waa isku mid laakiin ereyhaan bay kala fiican yihin soomaaliduna waxay tidhi hooyada uur bay leedahay iyo way riman tahay afka iyo dheeha u kala roor laakiin natiijada waa isku midkiin sooma marka saas darteed ereyada markaad cabiraysaan ereyga aadaabta iyo anshaxa leh inaad isticmaashaan bay shareecadeennu ina baraysaae ereyga aan kaa codsanayaa sheekoo fadlan aad iiga inaad iiga jawaabtid weliba su-aashaasi ugu sii adag yahaa ka daran masaladan waxay u noqonaysaa masalatu ridaac alkabiir baabu ridaac markaan soo maraynayna masaladan waan ka soo hadlay dawaahirta nusuustu wixii xaalaad khaasiya wixii shabbaha maahane hadduu qofku laba sano ka weynaado naaskana uu ka go-o caano hooyo uu cabbay hooyo uguma noqoto caano hooyo uu cabbay hooyo uguma noqoto haddaba caano hadday afkaaga galaan ilmo yarna aadan ahayn insha allahu tacaala wax taxriima ridaaculkabiirkaas keeni maayo saas darteed waxba reerkaa u xaaraan kaa noqon maayo intaa usigamada rabin alaab haddana uu alaabtii uu beeceedii wax dul saarto muxuu yahay farqiga u dhaxeeya tan iyo tan lacagta lacagta la dul saaro way sahlan tahay tanna bankigu alaab buu lacag saartaoo kaa gaday adigu alaabtaa ganacsadaa tahaye alaab intaad soo gadato ood lacag saarato unbaad sii gadaa sooma waayo ninka ganacsada ee alaab intuu soo gatoo lacag saarta aan sii gadani waayo markay bangi timaado uun maxaa shakiga beer keenay bankigu alaab buu gatay muxuu u gadanayay lafaheeda inuu kugu siiyaa inuu kaa faa'iido u gadanay adna alaabta dukaanka waxaa usoo dhigtay inaad ka faa'iida sooma haddaan ku idhaahdo alaabta china iyo malaysia ka keentay lafaheeda iga gad haddii kale waa ribo ka uran alaabtiisa aada gobolada ka soo qaatay oo booshadii iyo sankortii aad soo qaaday iyo rinjiga krijo aad ka soo qaaday haddaan ku ihahda lacag baad soo isa lacag haddaad isaarato lacag lacag la saaree maxay dhaantaa war bangigu alaabta magaalada lagu gado soo qaar townka intaad ka soo qaadaan halkan lacag ma saarataan qaarna halkan tiridi kaa qaado townka la geeya lacag lama saarto maxay kaga duwan tahay bangigu gaariga uu soo gadee lacag saartee kaasiibiya adiga waa nasulqadiya wey dhulalkan aad kala iibsanaysaan soo nin intuu soo gado lacag saarta dad kale kama sii gado bankigu si tiin buu ka mid yahay horta alaab la soo iibsaday oo qofku uu yeeshay oo qof kale faa'iido uu saarto isna aqbalo oo ka sii gaday dabiicaddeedii caadiga ahayd wey lacag lacag la saarta maxay kaga duwan tahay laba arrimood kow lacagaha lacagaha la saarto lacag go-an ma aha laakiin alaab lacag la saartoo lagaa gaday oo lacagtii lagu leeya lacagtu ma badato laakiin lacagaha lacagaha la saarta markastoo la daahdaba way badataa oo way korodhaa midda labaadee lacag lagu deymiyey ood iyadii cunta isticmaashay waa dayn lagugu leeyahay dayn lagugu leeyahayna qadarkii dayn ahaan lagugu yeeshay ma dallacmi karo ninkan markuu alaabta kaa gadayey alaabtan isagaa lahoo lacagtiisu way badan kartaa laakiin markuu kaa gaday lacag isu bedeshay lacagtii dib wax kagama sii dari karo lacag lacag laguma dul saari saa darteed marka nimanyo bangiyada maagitaanka badan ilaa ka daysaan baa ila quman iyagaa sidooda kale u dhutayaye waxaa dhacday in gobollo ka mida ah gobollada soomaaliya oo ay maamulaan duruqu suufiya ay xidheen masaajid masaajidadii kale ee kale ku tukan jireen marka sheekh ma laga ma laga hijroon karaa arladaas arlada haddaad ilaah inaad ku caabuda laguu diido oo cabdiqaadir unbari lagu yidhaahdo inay ardu muslim tahay baaba shaki ka qabaa midana hala yaabina ballanqaadyadii rag balaabuug baan kaa qorae oon igu darayadana mar baan ka hadli doonaaye kii gaal la dhihi jiray wuxuu go'aansaday inuu suufi garab saaro qadiyadaas waxaan hayaa ribood dheer oo maraykanku ay diyaariyeen islaamka waxaan kaga adkaan karaa inaan suufiye garabsanno mar baad iin soo bandhigi doonaa qoraalladeedii iyo shirarkii dhacay shirarka qaar ka mida ah talabiib baa lagu qabtay qolyo suufiyaana tagoo sheekhu shuuku duruqa halkeennana midbaa maalidhit waxay igu lahaa madaxa sare qolyada suufiyadan ka mid ahay lahaa safaaradda maraykankan ka imidoo saan soomaaliya u wada qabsan lahayn baan ka wada hadlayna marka ama ciidanka ciidankiisa waxaan la yaabay inaan islaan sheegto gaalkiina ninkaa garabkiisa garabsigiisaan islaam ku jabin karaa uu yidhaahdo riyaan hidhi badan wey mashruucani waa mashruuc caalami oo internationaalah shirarkiisii maraykan bay u badnaayeen jabaan qaar baa ka dhacay ingiriiska qaar baa ka dhacay germany qaar baa lagu qabtay talabiib qaar baa lagu qabtay qatar maalin dhowey timid baa lagu qabtay barnaamijku waxaa weeye islaan asal raaca reer galbeed haddaan nahay danaheennay khatar geliyee qolyaha iska duubka weyna waxba kala ogeyn kuwaasaynu kuwaasaynu ku xamaalan karnaaye aynu isaga xamaalanna waa mashruuc reer galbeedku ay wataan muasasan maraykanku le randi la yidhaahdana ribood soo qortay bay kula talisay dowladda maraykanka reer galbeedku arintaa inay fuliyaan riboodkii oo qoran baa internetkana ku jira dariiqadana daawacano yaalla marka nimayo waxaan waa wax socdee raggan waa la wadaaye anu cid calsaanaha laga qaadan doonaan waru haynin laakiin balaynu fiirin ilahay wuxuu qadariya ayaamuhu wuxunbay xambaarsan yihiin aniga oo imaam ah haddii aan ogaado in aan weyso qabin salaada qaab maan salaada uga bixi karaa salaada uga bixi salaadeed haddii aad sawayse qabinba markaad ogaatay waxaad ogaatay salaad kuuma xirna dadka muslimiintaa qof unbaad gelin meesha dadkii tukiya adiguna de waad weyse doonan haddee weysadu kaa jabta lafteeda nabigu sanka qabsada waa kii yidhi markaad sii baxaysaan si si kalaya loo moodo way iska kashiban soo maaha shiikow waxaad tidhi wiilasha waxaa loogu wanqali laba neef aniga waxaa la iigu wanqalay hal neef ma waxaad leedahay neef kale waa lagugu leeyahay haa neef waa lagugu leeyahay taas muran mtaa warmaa ka taga baynasaan ku leeyahay sheekhow suuqyada islii subaxii waxay shidaan qur-aan si suuqaa loo soo galo oo waa xayaysiis diintu maxay ka qabtaa arrinkaas asalku qur-aanku in la dhegaystoo lagu intifaaco weeye dadku hadday qur-aanka samaaciisa barakaystaan insha allahu laa ba'sa dhibaato ma laha ma waxaad rabtaa heesa inay shiraan iyo gabay iyo suugahan inay daaraan miyaad rabtaa manaa qur-aanka ay daarayaan dhowr arrimoodba ganacsigeenna ku soo kordhay waa aahaartii diinta weeye in meelihii heesaha la shidi jiray qur-aan la shido in meel kastaoo ganacsiga mawlac lagu tukada loo sameeyo arrimahaasoo kaleeto runtii waa arrimaha aada u qiimo badan oo ganacsigeenu ku soo kordhay oo tilmaamaya bulshadeenna iyo mujtamaceennu siday diinta u xiisaynayaan ay ugu soo laabanayaan sheekh dowladaha dowladaha islaamka dagaalka kula jira xoolaha laga dhaco fay ma la dhihi karaa de dagaal haddii lagula jiro islaam oo dowladi islaam la dagaalamayso dagaalkii intuu dhaco haddii xoolo laga qabsadana waa haniima marka dagaalkii laysugu soo baxo hadday cabsadaan ay xoolo ka cararaanna fay wey manaa tacriifkiisu labadoodu sidaasay kala yihiin marka fayguna waa xoolaaan dagaal dhicin ka carareen haniimadana waa xoolo dagaal lagaga qabsaday wey saasaan kusoo marray cashirkii waalidka haddaan geeriyoodo isagoo lagu hadduu geeriyoodan isagoo lagu leeyahay bil ah jidkee ugu fudud oo looga looga gudaa man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyu xadiidka caaishaha qaadoo ka son inshaa allahu tacaala hadda ka hor waxaad dhahday ninka faqiirka naagaha waa loogu diidi karaa sidee ayaa laysu waafajin labada xadiis iltamis walow khaataman wa amaa fulaanu mucaawiyatu fa sucluukun labadaba waxaa ka horeeya horta ilaahay wuxuu amray ninkaan reer iyo mas-uuliyaddiisa dhaqaala qaadi karin inuu iska joogo waliyastacfi fi laa yajiduuna nikaaxan xataa yuqiyahum allahu min fadli ilaa ilaahay uu ka deeqo saasaa u fiican waman lam yastatic minkum facalayhi bisowmi man istaaaca minkum ulbaata falyatazawaj xadiidka ibn mascuud waman lam yastatic facalayhi bisowmi haska soomo haddii laakiin inuu guursado uu damco waa loo diidi karaana waan ku idhi laakiin kuma dhihin waa waajib in loo diido waa loo diidi karaa macnaheedu cudurdaar way u noqonaysaa qofkii u diido weeye waana la siin karaa qofkii siiye ku siiye ku siiye ku rabaay lama diidana iltamas walow khaatama min xadiidina waa lagu rabay oba fulaanu fasculukunna waa lagu nacay waa lagu nici karaa haddii si adag lagu rabo wa lagu xishaan leedahayna sharci way banaanto waa dambaabteen dadkii la dhihi maayo waxaa iga jaahil bixisaa salaada xilliga salaada la tuka la tukado ayaan galaa xiisad xiisad salaadayda maxay ka qabtaa diinta islaamka hadday dadkay jamaacadu ku waajibtay aad tahayna jamaacadiina meelaad aadaan ka maqasho aad joogtana salaada inaad aadda waa waajib wax kale inaad kaga mashquusho joogtaana waa xaaraan haddaan salaad jamaaca kuguba waajibinna xisadaada iska wado waktigii uu yuusan ku dhaafino salaada waktigeedii ku tuko da labadaa midun baa tay nimaad isu kala sheegin waay rag iyo dumar midaad tahay maba aadan ii sheegin mawlac subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk bismillahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa rasuulihi alaamiini wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin ama bacd waxaan soo gaarnay halka mualifku yidhi kitaabu alaymaani waannuduur kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay alaymaani dhaaraha iyo dhaarta qaybaheeda iyo axkaamteeda kala duwan iyo wannuduuri nadarka ama sharadka qofku uu gelayo labadan waxaa hadda ujeeddada baabulfiqhi loo geliyeyna marna xalaal iyo xaaraan bay leeyihiin marna axkaam kafaaraadoo ka dhalato iyo raad bay leeyihiin waxa labadooda laysu raaciyeyna dhowr arrimoodba way iska shabbahaanoo waa isaga egyihiin marka koowaad waxay isaga yihiin labaduba waa laba camal oo qofku marka uu samaynayo ama ku tallaabsanayo la xidhiira masaa'il caqiide iyo towxiid towxiidululuuhiya la xidhiira wey oo dhici karto qofku iyaga sababtood inuu diintaba uga baxo ama markaa ha ogaado ha ku talagalo ama yaanu ku talagelin waxaa labada iska shabbahaan labadaba waxbaa la adkaynayaa arrinuu qofku doonayo ama aanu doonayn inay sidaa noqoto ama aanay noqon baa wixii ka dhalanayay buu adkaynayaayo mar walba wuxuu ku xirayaa cid uu weynaynayo oo isaga qalbigiisa ku weyn oo baabulrajaa walkhawfi kaga xihan yahay khayrna uu ka rajaynayo sharna uu ka baqayo bay labadaba ku xiran yihiin qadiyada quluubtu inay ku tacalluqda waxay weyneynayso oy rajaynayso khayr ka rajaynayso ama dararkeeda ka baqayso khayrka ka rajaynaysa ama inay wax wanaagsan u keenaan ha noqoto ama inay wax dhiba ka qaadaan ay ka hor istaagaan ha noqotee waa qadiyad caqiidada iyo towxiidka qofka iyo islaamnimada iyo gaalnimada taabanaysa weyn marka haddaba waa laba baab oo markii aada loo faahfaahinayana alaymaanna baab gaaraa laga dhigaa annuduurna baab gaaraa laga dhigaa laakiin maadaama kitaabku mukhtasar kooban uu yahay ayuu labadiiba israaciyey wuxuuse soo hormariyey axkaamulaimaan buu soo hormariyey oo mualifku qaybaheedii kala duwanaa ka hadlay <clears throat> laa yancaqidu lyamiinu xukumkeeduu ka hadlay eemaanu ka hadal yamiin iyo dhaar maxaa la yidhaahdaa marka aymaan haddaynu nidhaano waa jamac mufradkeeduna yamiin dhaar iyo dhaaro noocyada dhaarta ee kala duwan buu ku soo uruuriyey lafdiga aymaan lafdigaa waxaa la oo kutubta iyo abwaabta qaarkood aad ku arki alxalif in la dhaarto alqasam in la dhaarto marka kitaabu xalifi haddii lagu yidhaahdo ama baabulxalifi iyo baabulyamiini calaa kadaa haddii lagu yidhaahdo laba macno guud ahaan isku mida weeye luqad haddii la dhiraandhiriyo waxyaababa haku kala duwanaadaane haddaba waxay yidhahdeen culimmadu markay tacriifinayaan yemiin maxaa la yidhaahdaa waxay leeyihiin tawkiidu xukmin bidikri mucadamin calaa wajhin makhsuusin xukun baad adkaynaysaa waxaadna ku adkaynaysaa inaad ku lamaanaysay sheegitaanka iyo xusitaanka cid aad weynaynayso oo weliba qaab gaar oo qaabkii dhaarta loo dhigay haddaba xukun baad ta'kiidinaysay oo adkaynaysaa adkayntiisana waxaad u cuskanaysaa inaad ku lamaanaysay cid kugu weyn oo qalbigaaga aad qadarin iyo weynayn u hayso ujeeddooyinka dadku ay u dhaartaan markii weynay waxaa la ta'kiidinaya adkaynta lasii la faahfaahiyo waxay yidhaahdeen marna adaa wax isku adkaynaya oo qofka xaalibkee dhaaranaya ba arrintaa inuu sameeyo arrinuu ka baqaya naftiisu inay fudaydsatoy samayn weydo ba wuxuu leeyahay waan samaynayaa buu isku adkaynayaa ama arrin inuu ka taga doonayo ou naftiisu inay ateeci weyda ka yaraha baqayo buu naftii ku adkayn oo ku dhaaran inuu waxa iska daynayo labada xaalaba isaga naftiisu waxaan samee ama ha samaynin ku adkaynaya waa dhici kartaa adkaynta waxaa la adkaynaya inaad adugu isku adkaynayso waa dhici kartaa inaad saa u dhigayso waxaa kaloo dhici kara qof aada la hadlaysay ood wax ka codsanaysay inaad ku adkaynayso wasaaya saasaad ii yeeli saaya saa ha i yeelin dalabkaagii sa ii samee ama ha ii sayo ha igu samaynin ahaa inaad dhaar ugu lamaanayso ku adkaynayso qofkana waa dhici kartaa inaad qofka xog iyo khabar aad u sheegtay u adkaynaysana waa dhici kartaa oo arrina khabar aad uga warantay saasay noqotay iyo saasaa lagu talagalay aada leedahay si uusan kaaga beenaysanin inaad dhaar ku kabtood ku xoogaysa waa dhici kartaa ama ballanqaadaad samaysay waxaasaan kuu samayn waad u adkayn kartaayo inay kaa dhab iyo kaa daaca tahay si isaga aad ugu qanciso dhaar baad ku adkayn kartaa waxaa dhacda dhaarta in lagu adkeeyo hanjabaadaad hanjabtay oo waxay waxaasa samayn aad tidhi oo in la fudaydsada aad ka baqayso la yidhaahdo warani iska leeyahay la yidhaahdo inaad daar ku adkayso ood ku kabto saas inay noqonna waa loo dhaartaa warka isku soo uruuriyo waxbaa la adkaynayaayo inuu dhab iyo run yahay baa la rabaa in la xaqiijiyo dhaar baa lagu kabi dhaari maxay tahay cid la weynaynaya magaceed baa qaab dhaareed loogu lamaanayn macnaheedu marka waxay ka dhigan tahay marba haddii aan ciddaa sheegay oon hadalkaygii ku adkeeyey oon qayb ka dhigay inay iga daacad tahay baa daran sababtoo ah ciddaasi waa cid qalbigayga ku weynoo waxaan dhab iyo daacad ahayn kuma lamaanayn karo intaasi waa dhaarta markii lagu leeyahay xukun baa la adkaynayaa tusaalayaasha aan sheegnay qaababkaasaa loo adkeeyaayoo looga jeedaa haddaba marka la dhaaranayo cidda mucadamkee lagu dhaaranayo waayo allahna waa noqon kartaa cid kalena waa noqon kartaa in laysku darayna waa noqon kartaa maxaa bannaan maxaan bannaanayn maxaa la ogolyahay maxaan la ogolayn maxaa dhaar ahaan u guntamaya maxaan dhaar ahaan u guntamaynin waa masaa'ilka mualifku uu ka hadlayo wuxuu yihi laa yancaqidu lyamiinu dhaari ma guntanto ilaa billaahi tacaala ilaah in lagu dhaarto aw bismin min asmaa'ihi ama magac magacyadiisa ka mida lagu dhaarto aw sifatin tilmaan oo min sifaatihi tilmaamihiisa daatii tilmaamaha daatadiisa kamida iyo sifaatu daatihi kamida waa lagu dhaaran karaa muhimaddu waa allah inaad ku dhaarato ama magaciisa ku dhaaro ama sifa min sifaatihi aan ku dhaaro ilaah baan ku dhaartay wallaahi dheh bilaahi dheh raxmaankaan ku dhaartay dheh raxiimkaan ku dhaartay dheh caliimkaan ku dhaartay dheh sifaad u guduboo cizada ilaahay baan ku dhaartay dheh raxmadda ilaahay baan ku dhaartay dheh ilaahay kalaamkiisa iyo qur-aankiisaan ku dhaartay dheh haddii sifa min sifaatii aad ku dhaarato ama ismu min asmaaihi aad ku dhaarato keliya unbays dhaartu guntamaysaa in ilaahay keliya lagu dhaarto nabiga amray calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqeecaa qurayshi dhaqan waxaa u ahaan jirtay inay aabbayowgood iyo awowyahood ku dhaartaan baa dhaqan u jirtay nabigu alay slam maalin maalmaha ka miduu cumaroo wuxuu maqlay aabbihii ku dhaaranaya markaasuu wuxuu nabigu yihi in allaha yanhaakum an taxrifuu biaabbaa'ikum aabbayow inaad ku dhaarataan allah waa idiin diiday faman kaana minkum xaalifan qofkii idinka midoo dhaaranaya falyaxlif billaahi aw liyasmut ama ha iska aamuso dhaartaba ha iska daayo ama ilaahay marba hadaad dhaaranayso ilaahay ha ku dhaarto ilaahay haddii ha lagu dhaarto layidhi alfaada ilaahay iyo asmaadiisa in lagu dhaarto iyo sifaadkiisa in lagu dhaarto labadaba nusuusaad u tiro badan baa ku soo aroortay waxay bukhaari iyo muslim wariyeen min xadiidi abi hurayrata radi allahu tacaala canhu wa in ilaahay subxana wa tacaala jannada markii uu abuuray uu jibriil yidhi bal soo arag markii soo arkayee soo noqday ilaahay oo koog baa yidhi maxaad soo aragtay ka waran markaasuu wuxuu yidhi wa cizatika baan ku dhaartaye laa yasmacu bihaa axadun ilaa dakhalaha jibriil wuxuu ku dhaartay cizada ilaahay iyo sharaftiisa iyo halabadiisa wax walba uu ka adag yahay waa sifa min sifaati illaahi jalla wacala waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabada oo dhaaranaya qurayshiya dhaqan baa lahaan jiraye walkacbati baan ku dhaartay kacbaddaan ku dhaartay baa la dhihi jiray markaasu wuxuu yihi quuluu warabbi alkacbati rabbiga kacbadaan ku dhaartay dhaha marka ilaahay keliyaha lagu dhaartaa la yihi aabbayogayaan lagu dhaaran dhaqankaa carabtu lahayd soomaalidana dhaqankeeda meelo badan buu kaga jiraa